الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله وأما تعليق تعليق فهو تعليق عبارة كورمد وي عن إبطال عملها أفعاشا عمل كيغي إنو بري لغا ورمو لفظا حق لفظي أي laa maxallan xagga maxalkase waxa lafdan xagga laftiga uu ka buro laa maxallan xagga mahalka aanu ka burin lictiraadi ma shay soo dhexgalkii darteed ayaa uu u buraya camalkaasi lahu ay kaainu lahu maaga uu u sugnaaday sadrul kalaami kalaamka bilowgiisa iyo awalkiisu baynahaa afcaashii iyo wa bayna macmuulayhaa labadeeda macmuul dhexdooda u soo dhex wlmuraadu ujeedada bimaa wlmuraadu ujeedada bimaa kii looga jeedo lahu maaga uu usugnaaday sadrulkalaami kalaamka awelkiisu maa wey marka tacliiqa macnihiisu waxa weeyaan waa ibdaalulcamali lafdan laa maxalla camalkii afcaashani ay shaqayn jirtay ee ahaa labada mafcuulba inay nasbiso ayaa xagga lafdi ahaan muuqaal ahaan ayna ka camal falayn laakiin maxal ahaan way ka camal falaysa halka tacliiqu isagu ahaa ibdaalulcamali lafdan wa maxalan soo ma ilqu tacliiqu isagu waa ibطaal camali lafdan laa maxala xagga lafdigun baa laga burinaya lakin xaggii maxalki way ka camal falayan inta weyan sababtuna waa maxay sababtuna waxa weeyaan waxa soo kala dhex gelaya labadeedii macmuul iyo iyada waxa soo kala dhex gelaya wax le sadaaratkalaam oo xagga dambe aan mari karayn sidaa darteed waxaana tacliiqinaya waxaan ayaa ka tacliiqinaya oo ka xidhaya camalfalkii waa camal fali lahayeen afcaashu intaa msl wlmuraadu ujeedada bimaa kii looga jeedo lahu ay kaainu lahu maaga uu usugnaaday sadrulkalaami kalaamka awalkiisu maa weegi maadii annaafiyatu naafiyada ahayd maada naafiyada ah ayaaba kamida ah waxyaalaha sadaaratkalaam kale sawfan wadalika tusaalihi ka qawlika oo dhahdaad iyo wixii lamid aweeyaad ah ku qawsho calimtu waxaan ogaaday maa zaydun zayd qaa'imun mid taagan inaanu ahayn hadda calimaad haysa calimi maxay ahaan jirtay laba mafcuul ba qaadan jirtay mina laba mafcuul qaadan jiri laba mafcuul ba qaadan jirta haye labada mafcuud mid zayd buu ahaan lahaa midna qaaim buu ahaan lahaa maxaa dhacay waxaa dhacay wax sidaaratul kalaamle ayaa udhexeeya labadoodii iyadiyo macmuulaadkeegi waana maada naafiyada kadib maxay samaynaysaa maadan baa ka tacliiqinaysa oo ka xidhaysa camalfalkii calimi ay ku camalfali lahayd labadeeda mafcuul fii lafdi ay kaga camalfali lahayd laakiin maxaa la odhanayaa jumladan ka dambaysa waa sada masada mafcuuley calimaa la odhanaya waayo waxaana tacliiqiyey maada ka taliiqsoo ka xidhay intaa masl calimtu waxaan ogaaday ma zaydun zayd qaaimun mid taagan inaan markaa jumladaasi fi maxali nas bay taala ya labadeedii mafcuul booskeedina iyada halkaas taas halkaas jumladaas gelaysa jumlada ismiyada qaala allahu ilaahay wuxuu yihi tacaala allah sareeye laqad calimtu ma haulaa yantiqun laqad calimta wey ah, laqad calimtu bi qoray waa laqad calim suurat alambiya laqad calimta ma haulaai yantiquun laqad calimta dhab ahaan waxaad ogaatay ma haulaai kuwaasi yantiquuna kuwa hadlaya inaan ahayn ayaad ogaatay bay yidhahdeen ibraahimo waaya fa haaulaai haaulaai mubtadaun mubtada weeye wa yandiquuna yandiquunana khabaruhu ay khabarulmubtadai mubtadaha khabarkiisa wey walaysa ma aha labadoodu haaulaai iyo yandiquuna mafcuulan awalan mafcuul koowaad iyo wathaaniyanay mafcuulan haaniyan mafcuul labaad maaha ml calimiso laba mafcuul may baahnayn mafcuulka koowaad de haaulaai buu noqon laha yandiquuna jumladaasna mafcuulka labaad bu noqon laha maxaa dhacay dee maba meeshii taala e e maa naafiye ayaa meeshii taala mabaa taala mina ma olin ya ma hawla kuwaas inayna ahayn mina nafyaan maadaasa markaa tacliiqisay xaggii lafdiga e kama camalfalaya laakin jumladaasi haaulaa iminka maxay iska noqonaysaa waa iska mubtada soo ma yantiquunana maxay noqonaysaa waa jumla ficliya waa jumla ficliya wey markaa jumladaasi maxay noqonaysaa saded masada mafcuuley calima waay ila haaulaa waa mubtade yantiquunana khabar bay unoqotay halkaas waa mid weeyaan waa waxyaalaha mucaliqaada ee afcaashan ka tacliiqiya camalkii ay ka camal felayen xagga lafdiga ko dhegta walaa laa weeyi halka hore ku cadfan tahay ma weeyi walaa weeyi laadii annaafiyatu naafiyada ahayd laada naafiyada iyadna way tacliiqisaa wa ka qawlika odhaahdaada wixii lamid a ah weeye aad ku qawshay calimtu waxaan ogaaday laa zaydun zayd qaaimun mitaagan inaanu ahayn walaa camran mise walaa camrun walaa walaa camran baaba ka fiican badda inay tirahdo walaa camran camarna inaanu taagnayn oo walaa camran tan waxay kuu cadaynaysaa zaydun qaa'imun jumladani inay fi maxali nasbatalo maxalka ay ka nasbisan tahay ayo walaa camranta damba kuu caddaynaysaaba haddii saa ugu nasbisid kitaab saa qoraya ma jiro xabadna saskooda mid baa tin idinku ya iskooda mid baati waa la kala duwadaayo walaa camran waka waka walaa camran haddii saa tira walaa camri hadii tira adi caadi ba ugu cadfantao lafsigay kaga cadfanta haddii walaa camran tiraadidna amrantan waxayna tusinaysaa jumladani inay maxalka ka nasbisan tahay lafdiga laakin ayna kaga camal fulin calimid intaan isla ogaana marka maxaa ka tacliiqiyey laada naafiyada labaynu haynaa ma annaafiya iyo laa annaafiya waa mucaliqaada waa in in weeyi intii annaafiyatu naafiyad ahayd saddexda wada nafyi bayna dabagaleen intii naafiyad ahayd noge iyadna ka qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyi watadunuuna waxaad malaynaysaan in in labistum ay maa labistum inaydaan nagaan ilaa qaliilan in yar mooyaane Ah, ilaa qaliila in yar mooyaane waayahay maxalu shaahidku waa dhanna afcaal ah, khamsa noqotay lan ya intana ka tacliiqisay labadeedii macmuul intan ayaa sidaarat lkalaam la ka tacliiqisay markaa jumladu lafdi kuma camal falaysa lakin maxalka ay fi maxali nisbatala sadad masada mafcuul calima dhanna unbaad oranta ey maa labistum inaydaan nagaan ilaa qaliila in yar un mooyaane ah, in yar nagaati mooyaane wax kale maydaan nagaan watadunuuna in labistum ay maa labistum ilaa qaliila maxalu shaahidkeenuna intaasaa ka tacliiqisay dhanna camalfalkii fi lafdi ay ka camalfali lahay ila waa ibtaalulcamali lafdan laa maxalane imisaan haynaa saddex waa laamulibtidaa laamta laamulibtidaa la idhaahda weeyi oo laamulibtiduhu sadaar uu leeyahay ilaa ilaa fi baabi ina ina baabkeyga mooyaane baabka ina un buna he sidaaratkalaam lahayn baabkaa sidaaratkalaam malasha iska ilaali ya waayahay walamu ibtidaai wey wadalika tusaali naxwi qawlika waa odhahdaadiy wixii lamid aad ku qawsid calimtu waxaan ogaaday la zaydun zayd qaaimun mid taagan inuu yahay warkuma caddo calimo labadeed mafcul maxaa ka tacliiqiya laamtan laamulibtidaa sidaaratkalaam la sheeg qaal allahu allah wuxuu yihi tacaala allah sareeye walaqad calimuu dhabcaan waxay ogaadeen laman kii ishtaraa iibsadayhu sixirka maa lahu ay maa kainu lahu mankaa inaanu usugnaanin fi laakhirati aakhira dhexdeeda inaanu ugu sugnaanin min khalaaqin ay khalaaqun wax dheefi waa mubtadi weyaan moogta min tasriya tawkiida wax dheefa inaan aakhira ku lahayn ayay ogaadeen maxalu shaahidkeenu waa maxay calima maxaa tacliiqiyey laamtana laamulibtidaaya laman mantaa mawsuulada laamta ku jirta ayaa laamulibtidaaya imsaan haynaa ma annaafiya laa annaafiya in annaafiya laamulibtidaai saddex afar ma hayno walaamulqasami laamta laamulqasamka la yidhaahda weeyi laamta laamulqasamka la yidhahdana iyadna mucalliqaadbay kamid tahay waxyaalaha mucalliqaada ya ee ka tacliiqinaya ee ka xidhaya afcaasha camalfalkii fi lafdi laa fi lmacna laa fi lmaxal ayay kamid tahay ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weeyi walaqad calimtu lata'tiyana maniyati in almanaaya laa tadiishu sihaamuha waa baxrulkaamila moogta walaqad calimtu dhab ahaan waxaan ogaaday bu yihi lata'tiyana inay imanayso oo ay imanayso oo ay imanayso maniyati geerideyda waayo ina almanaaya geeriyaha laa tadiishu ma gefta bui sihaamuha leebkeegu haddii leebka kugu soo rido bs way ku dhamaatay ya war dambo ka dambeeya ma jira way ku dhamaatay leebkeegu kuma seegaya maalinta nafta lagaa qabdoomayo ma jirto si baaqbaaqasho walaqad calimtu dhabhaan waxaan ogaaday bu i latatiyanna inay imanayso oo ay imanayso oo ay imanayso maniyati geeridaydu faacilki waayo maniyati waayo in loo geliya ina waa min adawaati tawkiida moogta ina almanaaya oo geeriyuhu jamcu maniya sooma laa tatiishu waa min waa min baabi min baabi waa facale waa taasho ficilku weeyaan ka wasni baaca sarfigeegina halkaa dhex wadi kartid weeyaan daaci baa ku jira waa maay waa muctalulcayni bilyaay daasha yatiishu baaca yabiicu maslafani laa tatiishu ma gafta buri sihaamuha leebkeegu leebkeegu ay soo gintaa waxba ma sega buri maarijaadka maad garanaysaan calima maxaa ka xidhay ya laamkaasaa laamuqasamada intaa maslafani walistifhaamu istifhaamti weeyi wadalika waa kii misaad waa kii lixaad walistifhaamu waa ma annaafiya laa annaafiya in annaafiya laamu libtidaai laamu qasami shan baynu haynaa ki laad waa kan wlstifhaamu istifhaam weeyi wixii sadaaratul kalaamka laha wadalika tusaale ka qawlika waa dhahdaad iyo wix limadaad ku qawjid calimtu waxaan ogaaday azaydun zayd qaa'imun mid taagan miya calimtu waxaan ogaaday azaydun zayd qaa'imun mid taagan miya bimacnaa jawaaba hada alkalaam kalaam kan aad ileedahay azaydun qaa'imun jawaabkeegaan ogaaday bay ka dhiganta maanuhu jawaabkeega ayaan ogaaday saasay ku daweeyaan ilaa calimtu waan ogaadayna waad leedahay azaydun qaa'imun zayd muu taagan yahayna waad leedahay adu isku kan waan kan zayd muu taagan yahayna waad leedahay waan ogaadayna waad leedahay haye waxay ka dhigan tahay qawlkan aad leedahay jawaabkiisaan ogaaday wey calimtu jawaaba hada kalaanbay ka dhigantah ml calimtu waxaan ogaaday azaydun zayd qaamin mid taagan miya ah, jawaabkeyga ayaan ogaaday maxalushaadku waa maxay calima ayaa sheekhow la tacliiqiyo camalkii laga tacliiqiyey oo oh, ah, adanba hamsatul istifhaam oo oh, sidaaratul kalaam wa kadalika saas oo kale weeyi idaa kaana marka uu yahay iljumlai jumlada dhexdeeda ismun ismi markuu yahay ismu istifaamin iska dhe ismu istifaam jumlada dhexdeeda marka uu yahayna waa sidaa waayo istifaamka hawa haysan un xaraf istifaamku xarafna u noqdaa wuxuu noqdaa oo kale ismina wuu noqdaa sooma marka jumlada ismu istifaam hadduu ku jirana waa lamid sawaaun waxa mida sawaaun waxa isku mida kaana ahaaya ay huwa ismu istifaamku axadda juz-ay ljumlati jumlada labadeeda gabal ama labadeeda juz mid kamida ahaaya ow kaana ama ahaaya ismu istifaamku fadlatan fadlahaaya farqi mal waa sumid ya jumlada labadeeda jus mid kamida ahaaya ama fadlo ahaaya ama fadlo ahaaya ama fadlo ahaaya farqi male ama jus aylujumla mid ha ahaado ama yuu ahaan mar hadduu ku jiraba uu tacliiqinaya wey manihi waa intaa masla fahni iyado xarafa wadagato calimtu azaydun qaaimun iyada ismigana waata u fiirso falwalu ka hore ka hore maad la garanaysaan waa isagii oo ah xadda juz-ay ljumla jumladan meesha taala ee la tacliiqiyey labadeedi jus mid kamida wey naxwi qawlihi tacaala ilaahay sarreeye qowlkiisa weyi walataclamuna walataclamuna waad ogaan doontaa oo waad ogaan doontaa oo waad ogaan doontaa ayunaa kaayaga ashaddu ay huwa ashaddu waan soo baranay oo sadru siliiba xadfani layna maalmana saan jiri sadru siliiba go-a wala taclamuna waad ogaanaysaa waad ogaanaysaa ayuna kayaga ashad ay huwa isagu ashadud adag cadaaban xagga cadaabka oo abqaa waaritaan badan kaasaad ogaan doonta oo markay fircoon la hadlayen sooma wala taclamuna ayuna ashaddu cadaaban waabqa afaqdi maa anta qaad inamaa taqdi hadihi alxayaat addunya waay maxalushaadka haddaba u fiirso sheekhow ayunaadani waa ismu istifhaamde maxayna ka mid tahay waa axadu juzay jumla oo waa mubtadade mayna mubtadahayn ayuna ka ayaga ashadu adag mayna axadi juzay jumla mayna noqon mayna mubtadahayn de mayna jumlada dambe labadeeda jus mid kamida mayna noqon haddana iyadaa tacliiqinaysa iyada lafteeda tala sixiraysa wa waana ismi de sidaatulkalaam buu leeyay wathani ka labaadna ka qawlihii ilaahay qowlkiisa wayi tacaala allah sareeye wasayaclamu way ogaan doonaan aladiina kuwii way ogaan doonaan dalamuu dulmiga sameeyey aya munqalabin gadoonka yanqalibuna ay gadoomi doonaan aya munqalabin gadoonka yanqalibuna ay gadoomi doonaan ayu bixasabi ma tudaafu ilay hadda master baa loo idaafeeya sooma munqalib ila waa mastere munqalabuna master ahayn waa masterka macne markaa aya munqalabin gadoonkii ahe yanqalibuna ay gadoomi doonaan kaas bay ogaan doonaan u fiirso haddaba ayadani waa imika waa wixii wax tacliiqinaya mana aha axadda juz-a iljumla ma aha ya ma aha oo waxaa lagu nasbinayaa yanqalibunada dambe lagu nasbinaya yanqalibunada ah, dambe ayaa lagu nasbinaya ama masternimoba de waa iska waa mster wy aya munqalib mster mafcuul mutlaq bu iska noqonaya mafcuul mutlaq ayuu iska noqonaya mafcuul mulaq bu iska noqonaya saa wey mafcuul mulaq ayuu iska noqonaya marka bacdu alaba waxay moodayaan ayadan inay say inay yaclamda nasbisay maaha yaclamu may nasbin aya munqalabin mafcuul mulaq baa lagu nisbiyey ama waxba lagu nisbiyey ya yanqalibunada dambe yanqalibunada dambe lagu nisbiyey marka axaddi jus-iljumla may tahay me ma aha intaa masle fahmi waay kaa hore ee wala taclamuna ayunaadaasi fii maxal nasbe mafcuul weyn ya ashadu mubtadaay kuu gaaya soo ma ashadu ay huwa ashadu ashadu adag ayuna kaayaga huwa isagu ashadu daran cadaaban xagga cadaabka wayna tacliiqisay laakiin kan dambe ma aha axadda juz-ayli jumla ma ahe waa ka istiqlaal isagio yaclamda kuma camal falaso yaclamuda he wase yaclamudu mafcuuluma haysato de misle fani wase yaclamudu mafcuuluma haysato ee waxa mafcuul ka dhiganaya waa waa yandiquunada dambe weeyaan yanqalibuunada dambe weeyaan ama mafcuul mutlaqnimo labada waa odhan karta fa aya munqalabin aya munqalabin mansuubin waxaa lagu nisbiyey biyanqalibina lagu nisbiyey cala almasderiyati masderinimo ayaa lagu nisbiyey masder ayaa lagu nisbiyey ayanqalibuna way gadoomayaan ayanqilaabin gadoon ayanqilaabin gadoon wyaclamu yaclamuna mucalaqatu waa mid laga xidhay can iljumlati jumlada biasriha dhammaanteedba waa laga tacliiqiyo oo laga xidhay lima lijli ma shay darteed baa looga xidhay fiiha dhexdeeda ku sugan oo min almasdariy oo min ismi istifhaami ismi istifhaami wa huwa ismi istifhaamkaasina ayun weeyi warubama tawahama waatan intaan ku sheegay inuu moodaabaa la arkaa inay ismoodsiiyaan baa la arkaa bacdu alabati alabada barhkood intisaaba ayin ayin nasboomideeda biyaclamu yaclamu ay ku twahmka wahmigaasi khaطan waa gafi bur sheekh iska ilaali waayo lanna istifhaama istifhaamta lahu istifhaamka waxa u sugnaaday sadrulkalaami kalaamka awalkiisay leedahay falaa yacmalu ku camal fali maayo fiihi istifhaamka maa caamil dhe qablahu ka horeya caamil ka horeya kuma camal fali karo waxa icraabaya mu jira ayada quraanka ku yimi adm raabika y mid icraabaya kuma jiro ya waay ayunaadaas waa waa mubtade weeyaan saasay noqonaysa ayunaa mubtaday noqonaysa eh, ka soco falaa yacmalu camal fali maayo fiihi ayunaada horeyn hii jira wala taclamuna ayunaada weyan waan soo egi doonaa insha alla saa weeyaan falaa yacmalu camal fali maayo fiihi istifaamka maa caamil eeg tanaa kutusinaysaba falaa yacmalu camal fali maayo fiihi istifhaamka dhexdiisa ma caamil ku camal fali maayo qablow ka horeya caamil ka horeya ku camal fali maayo saxiix walala saa darteed bay sayaclamu ugu camal fali weyda ayade beed marka qawlkii horaa saxa mar dambaan soo noqday moogta kii horaa saxa marka ilaa fi masalatayn laba masalo mooyaane laba masalo oo waxaa jirta istifhaamka caamil ka horeya ku camal falo ko in kaana alcaamilu xarfa jarin caamilku hadduu xarfu jar yahay u iskaga camal fala wdaliilu qawluhu tacaala biayikum lmaftun biayikum lmaftun suurat lqalm soo mayn biayikum lmaftun ayi waa tan dee sideedatu kalaan bay leedahay ba baana gashay tan waa caadi marka labada mas-ulinka laga so reebay kamid tahay ila fi masalatayn in kaana alcaamilu xarfa jarin iyo in kaana alcaamilu mudaafan caamilku hadduu mudaaf yahayna u ku camal fala abu man zaidu abu man manta min ism istifhaamayn ya de abudana ku camal fal soo mudaafatay labada goor baa laga soo reeba in kaana alcaamilu xarfa jarin aw in kana alcaamilu mudaafa bes labada goor ka soo reeb inta kale o dhan miya falaa yacmalu maa qablahu waxa ka horreya kuma camal falo ism istifhaamka ka soc waa iska faaida taasi wa inamaa sumiya waa la magacaabay haadaa kan kan alicmaalu ee icmaalka ah tacliiqan tacliiq baa lagu magacaabay tacliiq ayaa lagu magacaabay waayahay liana alcaamila caamilka fii naxwi qawlika qowlkaaga iyo wixii lamida dhexdeedana caamilo ah calimtu waxaan ogaaday maa zaydun zayd qaa'imun mid taagan inaanu ahayn caamilon caamil weeyi waa khabarkaayo adurta waa khabarkaayo ya qawlka waa khabarka doonaysa liana alcaamila caamilka fii naxwi qawlika qowlkaaga iyo wixii lamida dhexdeedana caamilo ah ad ku qawshid calimtu waxaan ogaaday maa ahayn caamilun caamil weeyi fi lmaxalli xagga maxalka ayuu caamil ka yahay ya ah, saa wen inada ismigeedu caamilaa khabarkeygana waa caamilun tan dambe tansib isma watarfa lkhabar waa faa'ida sooma ah, maalinta ba kuhoos marmayso walaysa ma aha walaysa ma aha ey huwa caamilku caamilan caamil ma fi lafdi xagga lafdiga caamilku maaha fahwa isagu caamilun caamil weeyi laa caamilun caamilna maaha ad isku ge waa kane <laughs> wuxuu yihi sheekhu liana alcaamila caamilku fi naxwi qawlika qawlkaaga iyo wixii lamida dhexdeedana caamil ku aad ku qawshid calimtu waxaan ogaaday maa zaydun zayd qaa'imun mid taagan inaanu ahayn caamilun caamil weeyi caamilan mid ku camal falay weeye fi lmaxalida xagga maxalku ku camal falay ilatacliiq waa maxay waa ibtaalu lcamali lafdan laa mahalan walaysa ma aha ay huwa caamilku caamilan mid ku camal falay fi lafdi agga lafdiga mid ku camal falay maata waa laga xidhay xaggii lafdiga waa laga xidhay laakiin xaggii mahalku ku camal falay fa huwa caamilku haddaba caamilun caamil weeyi fi lmaxali laa caamilun caamil maaha fi lafdi waa caamil xagu caamilka u yahay oo ku camal falaya maxalka xaguna caamilkahay lafdiga maynaba sida fahuwa caamilu la caamil waa sida caamilu fi lmaxali la caamilu fi lafd fashubiha waa la shabahay bilmar'ati haweenaydii baa lagu shabahay almucallaqati lasoo laalaadiyey alatii haweeneydaasoo hiya iyadu laa musawajatu mid la qaba aan ahayn walaa muallaqatu mid madax banaan oo la sii daayeyn aan ahayn wlmar'atu haweenayda almucallaqatu ee la laalaadiyey hiya iyadu allatii tawaayi asaaa u xumeeyey zawjuhaa saygeegii cishrataha iyo cishradeeda muzawajo maaho dee lama daryeelayo sida dumarka laqabo loo daryeelo looma daryeelayo mualaqana maaho lama sii dayn si ay u qaraabsato markaa ma maxay mucallaqay noqotay waa mid soo laalaada wey mucallaqay noqotay wadaliil waxaa u daliila calaa ana alficla ficilku caamilun inuu caamil yahay fi lmaxalli maxalka inuu ku camal falayo caamilku waxaa u daliila anahu shaaniya yajuusu waxa banaan alcadfu cadaf ayaa banaan calaa maxali ljumlati jumlada maxalkeega lagu cadfo binasbi nasbana loogu cadfo war masl fani inay afcaashani xagga maxalka ku camal falaysa xagga lafdiga ah inay ku camal falayin waxa u daliila ya waxa bannaan jumlada ya ay kaga amal ay afcaashani maxalka kaga camal falayso in shay isagu iska nasbisa lagusoo lagu soo cadfo maxalkana lagaga soo cadfate lafdiga lagaga cadfo ila lafdiga waa marfuuce maxalkana lagaga cadfo war masle fahn taasa u daliilade maad fahmaysaa maxaan idin idhi afcaashani inay maxalkii ku camal filaysa maxaa u daliila waxa u daliila jumlada maxalkeega ayaa lagu soo cadfi karaa ismi mansuubate ismihaa isagu mansuuba ayaa xagga maxalka jumlada lagaga soo cadfaya saa darteed muxuuna tusinaya cadafkaasi dee walin macduuf xukmin macduuf aley mn ya dee fi maxali nas bay taala masl fani waa intaa wdliil waxa u daliila calى an alficla ficilku caamilu caamil inuu yahay fi lmaxali maxalkana caamil uu ku yahay oo u ku camal falayo anahu shaniye yajuuzu waxa banaan alcadfu cadaf baa banaan calaa maxali jumlati jumlada maxalkeeda lagu cadfo binasbi nasbana lagula cadfo wadalika tusaale ka qawli kusayir kusayir qawlkiisii wey <laughs> ya waa axad cushaaqi carabi mashhuuriina carabtii mashhuurka ahay cushaaqdoodii mid kamida wey ragguu jacaylku daashaday inamaa iila la kusayr waxaa loo yidhi ba l an kaana xaqiiran shadiid kasayr wuu liito wuu gaabnaa ya xagga kalena indhuhu may qabanin gabadh la odhan jiray caz ayuu ku madax wareeray ya ila ninba meel ba u qabataa mogta ya isaga xaggaasa uga shidnay nimanka shucarada la dhaa ninba meel ba u saarnay kusayr markaa isaga halkay halkay bildaantiisu hayse waxay ahay uu ku dhaygegey caze gabadhii la odhan jiray wuxuu yidhi wma kuntu adri qabla cazatma lbukaa walaa mujicaati lqalbi xataa tawalati waa taxaashiyada xagga hoose kaale wuxuu geeriyooday sanadii hamsa wa mia fi lyawm aladi maata fiihi cikrama mawla bni cabaas kadibna waa lagu wada tukaday dadkiina waxay yidhahdeen maata afqahu nnaasi wa ashcaru nnaasi wuxuu yidhi wamaa kuntu maan ahayn buu yidhi adri mid garanaya qabla cazata gabadha caze laydhaa ka hor malbuka oohin waxay tahay mabaan aqoon bui oohin wax alla waxay tahay mabaan aqoon bui walaa muujicaati lqalbi qalbiga waxyaalaha tuujiye ee xanuujiyaa waxay yihiinna maan aqoon buu yidhi xataa tawalad ilaa ay qabsatay ya bahalka xubiga la waa khatar moogta kolka ay qabsatay umaan dareemi bu ya markii dambe mar hawsha ma dareeme hawshan mabaan ogeyn bu leya ya markaa maxalushaarkana maad garanaysaan adrii baa la tacliiqiye iminka maxaa laga xidhay labadeedii mafcuul ma iyo albukabu noqon laha maadan ba ismu istifama ma waa ismu istifan waa mubtada albukana waa khabarki haddaba jumladaasi fii maxali nas bay taallaa oo labadii mafcuul boostoogii bay degaysaa haye walaa muujicaati baa lagu cadfay ila muujicaad waa jamcu anafsaalimi oo kasradu waa calaamadii caadiga ahayd halkee lagu cadfaya maxalka jumlada marka taasa u daliilay inay afcaashani maxalka ay kaga camal falaysa laftigu inayna kaga camal falayn wamaa kuntumaan ahayn buu yidhi adri mid garanaya qabla cazata gabadha caza laydhaa ka horma ma maxay ayay tahay albukaa u ohin walaa muujicaati alqalbi qalbiga waxyaalaha xanuujiyaana waxay yihiin maan garanayn buu yidhi xataa tawallad ilaa ay jeedsateen waad odhan kartaa ka fiican hataa tawallad ilaa ay qabsatayba gebigaygi markay qabsatay uma dareemay ee iga qaalib noqday uma dareemay buu yidhi hawl yihiin waaye fa cadafa waa cadfay buu yihi muujicaati muujicaati binasbi nasbe ayaa u kula cadfay calaa maxali qawlihi qawlkiisa maxalkiisa malbuka uu yidhi alladii malbukahaasoo culliqa la xidhay qawluhu qawlkiisa la xidhay adri uu ku qawlay can ilcamali ku camalfalna laga xidhay fiihi malbuka dhexdiisa ku camalfalo oo culliqa naabificilkiisa waa qawluhuda dambe ya malbukaaga ayaa laga xidhay inuu ku camal falo qawlka uu shaacirku yidhi adri waxaa xidhayna waa maxay maada weeyaan facadafa waa cadfay mujacaati mujacaati binasbi nasba ayaa ku cadfay calaa maxali qowlihi qowlkiisa maxalkiisa ayaanu ku cadfay malbuka uu yidhi aladi malbukasa culiqa la xidhay can ilcamali camal fal fiihi dhexdiisa ku camal falo qowluhu qowlkiisu qowluhu baa laga xidhay adrii u ku qowlay shaacirku imisanu sheegna mucaliqaada ma annaafiya in annaafiya laa annaafiya laamu libtidaai laamu lqasami ismi istifaan ama xaraf ku daro baa noqda misa lix sow ma lacalla ku dara toddoba toddoba lacalahu fitnatun aayad maxay suuratu ambiya aakhirkeed aayad maxaa ka horey wain adri lacalahu fitnatun wain adrida adrida waa la xihay maxaa ka tacliiqiya lacalaa ka tacliiqina lacalaa ka xidha lacalana ku dara waxaa kaloo tacliiqiya low ashariya waxaa kaloo tacliiqisa kam ashariya imisa waxaa kaloo tacliiqisa inna oo shadan waclam biana alficla darbaani mujarad waa laga tacliiqiya mogta waa la tacliiqiya intaasaa tacliiqiyada marka lixdaa uu noo sheegayo low e, ashardiya iyo in ina iyo kam iyo lacala baab faacil hada kani maxaluhu faacilka booskiisii wey macadki ma jira ma baabunay hada kani baabun baab wey dhagac soo jeediya ma hadaalina alfaacilu faacilku marfuucun marfuuc weeyi alfaacilu faacilku marfuuc mid la rafciye wey wadalika tusaalihii kaqaama waxaa istaagay zaydun zayd ayaa istaagay wamaata waxaa dhintay camrun camr ayaa dhintay ya faacilku faacilku waa marfuu xukunkiisa ku sheegay faacilka waxa la dhahdaa man awjada ficla ficilkan meesha yaalla cidda ahaysiisa la dhadaa cidda ahaysiisa la dhadaa tacriifkiisa istilaaxiga ana isaga inoo keeni doona ka hor dhici mayno saxiix walala halkan keliya wuxuu ku sheegay kolkuu ugu horeysay oo u bilaabay xukunkiisii faacilku Ah, sagaal kama waan shegnay kutubta horan kuso shegnay sooma isaga laftiis waxbuu ka taaban doonaa insha allah nadmigii lagu kulminayna hore iniga laynaga sugaya insha alla idinkaa keeni doona ilaa saddex bed ba mse afar bed ilaa afar meelahaasaan filaya soo ma insha allah berraa laynaga sugaya ah, markaa xukunkiis waa marfuuc mansuubna ma noqdo majruurna ma noqdo ya waxaa dhici karta bay yidhahdeen wajaa nasbuhu faacilkii oo nasbisan wa rafcul mafcuuli mafcuulki in la rafciyo ka saara zujaaju lxajara ka saara zujaaju alxajara azujaajugani waa mafcuulki bay dhahdeen kasare zujaaju quruuradii waxaa jebiyey quruuradii alxajara dhagxi alxajaradan dambe nasbisani waa mafcuulkii kasare zujaaja quruuradii waxaa jebiyey bay iska leeyihin alxajara dhagxi azujaajudun goda waa mafcuulki bay iska leeyihin ya laakiin sida saxda ah faacilka waa marfuuc wey faacilku xukunkiisu waa marfuuc wey qaama waxaa istaagay zaydun zayd baa istaagay zaydun marfuucun biqaama wamaata waxaa dhintay camrun camr camrun marfuucun bimaata saxiix walala laakiin laman tusaale macnuu ka wataayo u fiirso xagga dambaad ku fahmi doontaa qaama zaydun alladii waqaca alayhi man man maxaa la dhaa waa ficilku waa maa faacilku waa maxay alfaacilu ismun marfuucun taqadamahu ficlun wadalla cala aladii facala lficla soo samayn jirid waa siduu naxwaad axad ba ku tacriifin jirid saas ayaad galata alfaacilu ismun marfuucun taqadamahu ficlun wadalla cala aladii facala lficla soo inta mayaan jirin wadalla cala aladii facala lficla zaydun garanay qiyaamka inuu sameeye maata camru camr maysaga dhimashada sameeye waka ya halkaasuu ka wadaa soo ma waxaan ku arki doonaa insha alla sharaxaan ku arki doonaa waktigun baa kaa dhece imika marka halkaa maxaan ku garanay ko faacilku inuu marfuuc yahay laba tusaalen uu kuu siiyo qaama zaydun iyo maata camruna walaa yataakharu kama dambeeyo oo kama gadaal maro caamiluhu ay caamil faacili faacilka caamilkiisu can wey can ilfaacili faacilka kama dambeyo waa xukun labaad u leeyahy xukunka labaad waa maxay waa cadamu taahuri alcaamili can ilfaacili faacilka kama horeyn karo ficilka hadduu ka horeeyo arrinti wa isbedeleysaaba mina isbedelayn mubtadu kaa noqona mubtada mina kaa noqona mubtadu kaa noqonba jumladan dambana khabar bay noqonba marka waa maxay walaa yataaharu kama gadaal maro caamiluhu faacilka caamilkiisu caamilku ama ha u noqdo ismi ha noqdo ila caamilka ku camal fala wuu fara badan yahay abubakr wuu fara yahay caamilka ku camal fala ama ha noqdo ficil can wey can ilfaacili faacilkae kama gadaal maro oo kama dambeeyo imise xukun buu sheegay naasir waa kii misaadkani laba hafoofina walaa talxaqu mana haleesho walaa talxaqu ma haleesho hu aadan oo ka war hu hu yaa loo celinaya caamilka ah, walaa talxaqu ma hu caamilka calaamatu taniyatin taniye calaamadeed ma xilima in kaana alfaacilu muana faacilku hadduu muana yahay calaamadii musanaha la haleeshimayo ficilka walaa jamcinay walaa calaamatu jamcin jamc calaamadiina ma haleesho mata in kaana alfaacilu jamcan faacilku waa hadii u jamcaya haddii way ku haysataa la soco imse xukun buu sheegay waa kii shanaad ah waa kii saddexaad waa kii saddexaad rag baa foofay bal yuqaalu waxaa la odhan qaama waxaa istaagay rajulaani laba nin oo farhan may banaan tahay qaamaha rajulaani may maadaama faacilkii uu noqday muhane calaamadii tasniyada ficilka ka tajriidi wajarid ilficla idaa maa usnida linayn aw jamcin kafaaza shuhada sawduqumsaa ma odhan alfitu maali baan ku tegi doonaa de camridin waa kusoo qaada muxuu ohan jiray yasyaxzun ya iskoosatee bal yuqaalu waxaa la odhanayaa qaama waxaa istaagay rajulaani laba nin baa istaagay laba nin ayaa istaagay wa rijaalun rag badan baa istaagay wa nisaaun dumar baa istaagay dumar baa istaagay marka nisaauntuyadu waa ismu jamc weeyaan ma tadamana macna jamci walaysa lahu mufradu min lafdihi manan ma tadamana macna jamci walaysa lahu mufradun min lafdihi iska jamc ismu jamc wey kamaa yuqaalu sida loo oranayo qaama rajulu nin baa istaagay qaama rajul kolka faacilku uu mufrad mudakara yahay ma waxbaad haleeshisaa ficilka ya so m so so kama tajriidi sida calaamadaha de sidoo kale muhanaha iyo jamcana ka dhig bu ku leey u tajriidi ficilka ficilkana u tajriiri waaya washada waxa shaadoobay yatacaaqabuuna waxa iskin cirbinaya fiikum dhexdiina malaaikatu malaaig malaaigtaasoo bileyli habeenka ku sugan xadiiskaasi ficilkan waa ficil afcaal khamsa wowgan waa waa calaamatu jamc buu leeyay malaaikatunta dambana waa faacilkaba ku wadaa malaaigta tunta dambana waa faacilki ku wada lakin xadidku takiijaad fara badan bu leeyaho sida bukhaariga kusugan ina lilahi malaaikatan baa kusugan ina lilahi malaaikatan yatacaaqabuuna fiikum haye yatacaaqabuuna fiikum tani waa wogan waa waawljamaci waa faacil walaa ficl afcaal khamse waa faacilkii caadiya malaaikatu tani waa mubtade bilaylina waaba khabar malaaikatu binahaarna waa mubtadiya khabar waxaana u cunansiiyey macradka macradu tafsiilate waxbaa la kala saar saaraya saasaa fiican waxa kaloo banaan yatacaaqabuuna wo waa faacil laakin malaaikatun waa bedel malaaikatun waa bedel saana waad odhan kartaa haddii kale de waa luqatu akaluni albaraakis iska dhatay sooma saama odhan jirin haddana sidaa odhanna san kale odhan kartaa awa mukhrijiya miyay isaarayaan hum ayagu miyay isaarayaan sharxa inoogu iman doonta awa mukhrijiyahum nebigu markuu markuu yidhi markii waraqat ibnu nofal uu ku yidhi ya allah shalaytadayda miyaan ahaado waxa weeyaan waktiga qoomka ay ku saari doonaan mi ilka jebis oo dhalin yara oo wax qaadi karate miyaan ahaado mid nool id yukrijuka qawmuka rasuulku muxuu ku jawabay awa mukhrijiyahum oo miyay isaarayaan sooma awa mukhrijiyahum tan weyaan ya awa mukhrijiyahum waayo awa mukhrijiyahum tani dee asalkii san ma mukhrijuna bay mukhriju mukhriju ya mukhrijuya nn ku jira waa ismiyan waa jamcudka rusaalim waa jamcudka rusaalim weyn yaana way kusii jirtaa kadibna waxaa la sameeyey nuunkii isaga lilidaafa loo gooyey maadaama oo ya-da adama loo idaafaynayo maxay noqotay mukhrijuya qaacid sayid baa ku dhacday ida ijtamacat ilwaaw lya wasabaqa axaduma bisukun qulibat ilwaaw ya mukhrijuya bay noqotay faqulibat idamatu kasrat limunaasibati lya mukhrijiya bay noqotay haddaba mukhrijiya waay wowgaaga aan ka jarnay soo maretan wowgaasi ayay leeyihin waa calaamat calaamatu jamca humtana waa maxay bay leeyihin waa faacilkii bay leeyihin humtana waa faacilki bay leyihin iyagu laakiin waxaa lagaa yidhiba alwasfu laa yarfacu isman laa yarfacu damiiran baarizan muttasilan wasfigu maba rafciyaba damiir baris oo la xidhiidsanoo muuqda maba rafciyaba humtana uma aha faacil wowgana uma aha wowgan waa kaa taqaanena calaamad ahaan jiri sax humtana waaba mubtade humtana waa maxay waa mubtade faacilkiisi waa hum qarsoon faacilkiisi waa hum qarsoon weeyaan iska ilaaliya waayo qaacida waxabaha walwasfu laa yarfacu damiira barisan mutasila waaba qaacidaba wasfiga o dhan marka humtani waa mubtada muahara mukhrijiyana waa khabar taqadum sax walala waa ta labaade awa amsadan waa hamsat listifam wowgana waa waawlcadaf wowgana waa waawlcadaf meel kale ilin mukhrijini ayo ismu ka bilaabmaya wowdan meel kale keeg waa waawlcadaf oo asal ka ahaa wa a mukhrijiyo bu ahaayo hamsatulistifam kuna sadaaratul kalaam lahayn taqdiim iyo takhir baa ku jira meesha taqdiim iyo takhir waxa la dhaha wa ku jira oo hamsad maadaama sidaarada xagga horaa la keenay de awa baa la iska yiri wowga xadf cadafkana halkan iska yaala ormn waay marka humtu waa mubtada muahara muhrijiyin waa khabarkii soo taqadum aadfata ka waran hadii la dha muhriji waaba mubtada humtuna waa khabarba mayna noqon karin ya way <laughs> noqon kartaa may noqonaysaa e ee ahayd wuxuu haystaa u eh? camal falaya soo ma de camal faacilkiisa u iska qaatay ah. waxay noqonaysaa waa qaacidada kale ee ahayd lagagama khabro macrifiya nakir hadda kulmaankee laga dhiga macrifada mubtada noqota dee sooma ilaa fi masalatayni labada masale maxay ahan jireen idaa kaana mubtadau ya isma istifhaamin ka maaluka oo kale o ida kaana mubtadau isma tafdiilin afdalu rajulin zaydun labadii mid damaade markaa ka damba caynoobiya inuu noqdo mubtada noqdo watalaqu imsa in haynaa marka saddex baan haynaa ma afar ba waa saddexun weli sharxii toddoban ku jirnay wa talxaqu waxaa haleelayhu caamilka calaamatu ta'niiin ta'niidka calaamadiisa haleelaysa xilima in kaana hadduu yahay huwa faacilku muanaan muana haduu yahay faacilku hadduu muana yahay caamilkii maxaa gelaysa calaamatu tanii calaamatu taniidku mar wuxuu noqon taa u saakina marna wuxuu noqon taa mutaxarika hadduu ficil maadiya ta saakina u noqoni hadduu wasfi noqdona taa mutaxarik u noqoni ya zaydun qaa'imatun ummuhu maanta lageli xagga damba shar kugu iman doona wadalika tusaale kaqaamad waxaa istaagtay hindun hindaa istaagtay eega hindun waa maxay muna muana hayn caamilkii maxaa la geliyey taw taniif waalacat waxaa soo baxday ashamsu qoraxdii waalacat waxaa soo baxday ashamsu qoraxdii kanna waa maay caamilki waa maxay waa taniif ka hore waa taniid xaqiiqi o maa lahu farjun meel laga dhalu leeyahay kan kale majaazi taniifigu isago meel laga dhala male saxiix walala isagaa noo keeni doona markaa laba meelood bay waajib tahay in caamilka ya ta taniid la geliya laba meelood bay waajib tahay labada meelood waan soo dhiganay labada meelood maxaa aan jireen ko idaa kaana alfaacilu muanathan xaqiiqi taniifi ya walaysa mafsuula walaa waaqica bacda nicma wabisa sona maa jirin waa inaanu mafsuulna ahayn biayri ilaa nicmiyo bisana aanu daba dhicin xaqiiqiyo taniina u yahay ko waa sida halkan o kale qaamat hindun eega hindu waa maxay waa xaqiiqiyo tanii mafsuul maaho caamilkii iyada lama kala faslin nicmiyo bisana kama daba dhicin waa waajib in la geliya ta labaadna waa maxay idaa kaana damiiran mutasilan damiir mutasila markuu yahay wuxuu doona ha unoqdo damirka mutasilki ama ha unoqdo majaazi tanii ama ha unoqdo xaqiiqi tanii marba hadduu muanaf yahay ashamsu dalacat oo kale imika ka oran ashamsu dalacat ya hiya sawma hiyadaasi waa maxay maxay unoqonaysaa majaazi tanii sawma waa waajib haddana hindun qaamatna waa lamid labada goor bu waajibe wayajuusu waxaa banaan alwajhaani labadii wej baa banaan fi majaaziyi taniii ka taniidkiisa uu majaaziga yahay majaaziyu taniidka ahaahiri ee daahirkaa ee muuqda afar meeloodna waa jastad in la geliya afartii meelood ba udhigaya ka koowaad maxay waa majaaziyu taniidka ismiga daahirkaa ah wadalika tusaalen how qawlihi tacaala qad jaa'atkum dhab ahaan idin soo gaadhay mawcidatun waana idin soo gaadhay mawcidadaasoo min rabbikum xagga rabbigin ka ahaatay iyo qad jaa'akum waxa idin soo gaadhay bayinatun bayino toddoba suuratu ancaam u fiirso qad jaaatkum mawcidatun qad jaaatkum mawcidatun mawcida waa majaaziyu taaniidka maxaana caamilkayga haleelay taaw taaniid mawcidada dambana bayinada dambana waa lamiduna waa majaaziyu taaniid caamilkeediina waa laga jaray mar haddii faacilku ismi daahira uu yahay laakin majaaziyu taaniitha waanad ilxaaqin kartaa waanad ka degin kartaa inta ma fahamti jaaz alwajhan alilxaaqu wa tarkuhu waad ma isla fahnay kow dhaha qodobka wa fi lxaqiiqiyi xaqiiqigii dhexdiisana laba wej baa ku banaan xaqiiqigii almunfasili caamilkiisa ka soomay biayri ilaa ilaa eyrkeed ku soomay waa aqiiqiy tanii eeg u fiirso waa xaqiiqiy tanii laakin maxaa dhacay ya infisaal baa meesha yimid oo caamilkii isaga la kala dhex galay waxaa kala dhex galayna waa biayri ilaa ilaa eyrkeed labadii wej baa banaan alilxaaqu wacdamu lilxaaqi tusaale wadalika tusaale naxu xadarat ilqaadiya qaadigii waxa u timid imraatun haweeney war imraatu min xaqiiqitani tahay mee way tahay dhada haye maxaa dhacay infisaal baa dhacay meeshii caamilkii oo xadara iyo macmuulkii oo imraa waa la kala fasliy maxaa kala fasliyey mafcuul alqaadiyaba jaza wajaaza xadarat ilqaadiya xadara alqaadiya labadaba jaaza wajaaza ka raajixaana isaga inoo keeni doona insha allah imisaan haynaa labo wlmutaili wa fi lmutaili kii mutasilkaa dhexdiisana laba wej baa ku banaan fii baabi nicme nicme baalkeega ku xidhiiday wa bisa bisa baabkeega ku xidhiiday ya waa xaqiiqiyu taniif laakiin caamilkii baa noqday nicme iyo bisa jaaza lwajhaani ya ilxaaqu taa iyo bacdam ilxaaqiha labadii ay almaqsuus bilmadxi ta amaanta lagu khasisayaa hindun hinda meeyaane wa bi'sat ilmar'atu haweeney baa baas lahaatay almaqsuusu bidami ta cayda iyo dhaleecada lagu khasisayaa dacdun dacdo weeyaane u fiirso almar'atu waa xaqiiqiyu taaniif waana mutasil laakiin caamilkiun baa bisa iyo nicmay naga noqday jaaza alwajhaani imsanayna saddex wa fi ljamci jamaca dhexdiisana labadii wej baa ku banaan jamacna hadda waa kii luqawigaa wey luq ahaan bu uga jeeda luq ahaan bu uga jeeda jamacu taksiirkiibaa ku jira oo ismu jamciibaa ku jira oo ismu jinsi wixii o dhan baa ku wada jira naxwu qawlihi tacaala qaalat alacraabu acraabtii waxay tidhi aamanaa bay tidhi rumayn saasay yidhahdeen alacraabu muna jamacayn qaalat baa la geliyey tadi in laga daayaano banaan in laga daayaano he banaan ilaa jamcayi tasxiixi saxiix yeelida labadeeda jamac mooyaane labada jam jam tasxiix lama taqanin jmnsaliyo jam mudkrsalim faka mufradayhima ay fahumaa labadaa jam ka mufradayhima labadeeda mufrad bay lamid yihin labadooda mufrad saad ula dhaqantid ula dhaqan ya labada mufrad saa tirada dee mufradka caamilkiisa ma waxbaad u gelisaa may mufradka mudakerka waa may hadduu maanad xaqiiqiga noqo si loola dhaqmiy loola dhaqmiyo hadduu ta geliyo dee jamcana ugeli jatinintatude jatintu soo mahayn dee jatinintatude ayadana mana saxayn sidaa ad ula dhaqmaysa mufradka ad ula dhaqmaysa wadalika tusaale qaama waxa istaagaya zayduna zayduntii baa istaagay nimankii zaydunta laodhan jiray ba istaagay wa qaamat ilhindaatu hindooyinkii baa istaagay eega qaama azayduna maaad kmaad maxaad samaysay taadi ad ka jartay de taamaad gelin kartaa may mufradkaba qaamat zaydun ma odhan kartid wa qaamat ilhindaatu soo qaamat hindun maad odhan jirin dee jamcana sidii baa nula dhaqan qaamat ilhindaatu dhaaya ilaa xagga taadaan ka hadlanay sida mufradka ula dhaqmaysay mudakarkaa ula dhaqan azaydun siaad mufradada maanasa ula dhaqmaysay ula dhaqan jamcu maana saalimna imisaynu marka tadu jais ay u haleesho o majaaziyu tanis ismi daahir ah laba xaqiiqiyu tanid munfasil biayri ilaya saddex xaqiiqiyu tanid mutasil laakiin caamilkii baabu nicme iyo biisaw kaa noqday afar jamca afartaasi waa jaaz lwajhaan labana waxaa waajib ahaa tada in la geliyo uuna soo socdaa shir xoog kaasoo waaya wainama mtanaca ah waxa mamnuuc noqday fi nafri nafriga dhexdiisa waxa mamnuuc noqday maa qaamat ismay taagin ilaa hindun hinda mooyaane inaad saa tiradaa sheekh waa mamnuuc inaad tidhahdid maa qaamat ilaa hindun waa ceeb ya waayo liana alfaacila faacilku mudakarun mudakar weeyi mid la labeegi mudakarkaasoo maxduufun la gooye faacilkii maba aha hindadaniye faacilki u goanye istitna ma taqaana waa istin mufaraqide istin mufaraqama saa darteed maa qaamat ilaa hindu kuma banaano hindu waa bedelba mubdlminiga meesha ka goan mustutraminiga maa qaama axadun buu ahaa mudakr faacilku waa mudakr maa qaama axadun ruuxna ismuu taagin ilaa hindun hinda mooyaane hindi markaa waaba bedelbe hindi mana bedelayn marka maa qaamat ilaa hindu waa ceeb iska ilaali waayo mustanaha mufaraqa ah wuxuu kamid yahay mawaadicda faacilka lidiraad loo gooyo si qiyaasa waaba mudaridba in la gooyo afar buu ka sheegaya meelaha inta kalena waan soo ilxaaqin doona waxaynu ka garanay insha allah wuxuu yidhi wainama mtanaca waxa una mamnuucoobey wainama mtanaca waxa una mamnuucoobay fi nasri nasriga dhexdiisa waxaa ku mamnuucoobay maa qaamat ismay taagin ilaa hindun hind saas waa mamnuuc sheekh sababta maad garanaysaan liana alfaacila faacilku mudakeru waa mid la labeeyey maxduufun oo meeshaba ka go-an faacilki maba joogaba hindi faacil maba aha waxayna ahayn ad ka dhigin xadfan xadaf baa la gooye xadafka oo ka xadfihi faacilka xadafkiisa lamida fii naxwi qawlihi tacaala lagu gooye aw icaamun quudin fii yawmin maalin la quudiyo yoomka oo dii mashabatin gaajo u saaxiib ah yatiiman agoon la quudiyo yatiiman waa le mafcuulu le icaam icaamka mafcuulkiisa haddaba icaam baa masdera icaamkani wuxuu ahaan lahaa masdru mudaafun lifaacilihi wa tumima limafcuulihi mali laodhan jiray kadibna faacilkiisi baa lagoy waa meelaha liiraad loo gooyo masder munawan ah faacilkiisa in la gooya waa muarid wey waxaa kaloo xaalada koobaad ay tuu sheekh inoo sheegay istina mufaraa faacilkiisa waa laska gooya waana muarid waa qiyaas wey maslada labaad waa masderka munawanka isna waa laska gooya o icaamuhu ba masl an laba waqudiya amru amarkiibayaa la gebagabeeyey amarkiibaa laga faaruqo la gebagabeeyey baabka naaib faacilkana dee mafcuul be laboos ki joogsada faacilka muna goyn litiraad baa isna loo gooya oo imisa saddex asmic bihim aan lama qalbadana gaaladu aakhiro adduunyada raggii laga waayey maqla maalintaasi ma qalbadana asmic bihim aan lama qalbadana wa absir bihim aan la arag badana waa maxay wuxuu ka socdaa ta dambe ah, afcil faacilkeeda waa la gooya afcil oo fi tacajubiya de afcil oo fi tacajubiya faacilkayga waa lagoya xilliba idaa dalla maa qabla waxa ka horeeya marka uu ku tusiyo oo eega asmicdan faacilkayga waa bihin asmic ficil maadi li wey ficil amar maayo waa ficil taajub weyan asmic ficlu tacajubi ficil maadi weeyaan mabniyu cala alfatxi almuqadara cala akhiri manac min duhuriha ishtiqaalu lmaxal bisukuni alcaaridi limajii'i almaadi cala siiqati almri bihim albaau xarfu jarin zaa'id him damiiru muttasilun mabni ala sukun fi maxal rafca faacil msa absirna lamid e ta hore faacilkeyga bihima iyadnoo go-an iyadna waxaa looga litiraad maadaama wax ka horeeya una tusiye imisaynu haynaa afar ta koowaad waa maxay istina mufraqa faacilkiisa ta labaadna waa maxay masterka munawanka ta saddexaadna waa maxay naabu faacilka ta afraadna waa maxay afcaalo oo fi tacajubiya markaad daliilka hore tarina ka hores ayna tusinayso afar wayamtanic waa mamnuuc huwa xadafu fii hayrihina masaaishan ama madkuuraadan ayrkood mamnuuc buu ku yahay mamnuuc kuma masail kala jirta masaail kale ayaa jirta masaaisha kale jirta mid waynu soo dhiganaba ficlu mudaaric asaxiix alaakhir watasalat bihi nun wadakhalat calayhi nuunu tawkiid wa kaana faaciluhu waaw aljamaca aw ya almuanatha almukhaaaba walaa yasudunaka wala tasmacunna wala tadribunna adu xaggeed geyn ya waxaasoo dhan aa ficilkoogi waa la gooye waa idiraad baa loo gooya waa ficil mudaaric saxiixulaakhira nuunu tawkiid haqiila la geliyey haye faacilki u noqday yaa maanasa almukhaataba ama u noqday waaljamaaca maxaa looga goy waana so dhigan kitabka awalkiisa kumana so dhigan hadduu muctal yaa wuu joogaya latublawuna isaga waa muctal wuu jooga wgi waa kan faacilka u joogaa litiraad baa loo goya waa misa shan sawmaa saddex ficil baa jira oo faacil baan qaadan qalla ma dhaala ma kaura ma faacilba ma qaatan imisa may ha kala tirinin xabadun ka tiri lix sowma faacilu kaana azaaida zaaidad maxay qaadan ba saasay iska yidhahdeen lakin kaanada zaaidada faacilka iyada male uge toddoba sowma faacilu ficli muakadi ataaka ataaka laaxiqoona xbis xbis mayna soo dhaafin samayn gaari wey uu soo socdo lakin kutub kalan ka soo bandhigay tawkiidka de tawkiid waan dhiganay sheekh intaa intaan waan dhiganay ataaka ataaka laaxiqoona waan ku dhiganay ixbis ixbis waan soo qaadanay kutubta horna waan ku marnay uge taana sideed imise sideed idaa naزlat xaalatun mukararatun maxal alfaacili fatalaqafahaa rajulu rajulu xaalo la soo celceliya booskii faacilka hadday degto asluhaa fatalaqafaha annaasu rajula rajula bay ahayd faacilkii baa la gooyey xaalada mukararada meeshii degto waa la iska goda xitaa fatalaqafahaa way haldafeen rajulun rajulun xaalo ayuu kala tartiibsan yihin haddana way iska godanta mota booskii faacilka taala faacilki u goan yahy sagaalkaa meelood weyn wixii kale soo baxana waynu ku sheegi doonaa insha alla afartaa kitaabka uu qoray iyo iyo shantaa aynu soo laxaaqin shan ma soo laxaaqina soo ma saasay noqonaysaa wayamtanic waa mamnuuc lakin sheekhu ina yidhi ay huwa xadafki fii gayrihina madkuuraadda kayrkood mamnuuc buu noqonaya caawa ma iska wadana ya ragba indhuhu daaleen ya wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka